الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa xakiim bin xasaam saxaabiga lagu magacaabo inna bimakkata maka learbaca afar nafaran qofood baa ku jirta maka waxaa joogta afar nafara ama afar qofoodoo arbau bihim aanan la rabin oo aan u nacahayo xaggooda can ishirki shirkiga aan raalli uga ahayn aan u nacayo wa arqabu aan la jeclaysanayoon ula jecel badanahay lahum ayaga fi lislaami islaamnimada wa arqabu aan ula rabo lahum ayaga fi lislaami axaduhum midkood waa xakiim bin xazaam xakiim bin xizaam waa afartaa mid ka mid ah muxammedun baa sidaa yidhi oo rasuulkii ilaahay ah hal ataaka ma kuu timid naba'u haada asaxaabiy saxaabigan ee kan ah hadalkiisa ma kuu yimid ma ku soo gaaray hal ataaka ma ku soo martoo ma kuu timid naba'u haada haada asaxaabiy saxaabigan ee kan ah warkiisa laqad sajala wuxuu sajalay ama ay qortay altaariikhu taariikhda annahu asagu inuu yahay almawluud اlwaxiid mawluudkii la dhalay kii la dhalay ee keli ah alladii kaasoo welida lagu dhalay daakhila alkacbati kacbada gudaheeda kacbadii almucadamati la cadamiyey kacbadii la weyneeyey ee ciimaha iyo sharafta lahayd gudaheeda waa ninka keliya ee markaa lagu dhalay taariikhduna ay qortay amaa qisatuhu amaa qisatu wilaadatihi dhalmadiisa qisadeeda haadihi ee midaa ah fa khulaasadeeda iyo gebagabadeeda iyo iyo iyo soo bandhigeedu waxay tahay sida soo socota fa khulaasatuhaa khulaasadeeda ama gundhigeeda dheh waxay ahayd anna ummuhu hooyadii ayaa dakhalad waxay gashay maca طaa'ifatin koox ayadoo la socota oo min ataraabihaa lafilkeeda ah dumar ayadu isku da'ay markaa yihiin bay waxay galeen ilaa jawfi اlkacbati kacbada gudaheeda kacbada gudaheeda ayay galeen litafaruji calayhaa say markaa u soo eeg eegaan siday u soo daawadaan kacbada gudaheeda wa kaanad waxay ahayd yowma-idin maalintaa ay gelayeenna maftuuxa mid furan oo loo furay limunaasabatin munaasabad oo min almunaasabaati munaasabooyinka ka mid ah munaasabad ay lahaayeen darteed ayaa loo furay maalinta taasay nasiib ugu heleen meehe inta badan way xirnaan jirtay marka ayada iyo dumar la mid ah ayaa galay bal si ay kacbada qiimaha badan ee mucadamada ah ay u soo arkaan wa kaanat wilaadatu wa kaanad waxay ahayd yowmaidin maalintaa maftuuxa mid loo furay limunaasabatin min oo min almunaasabaati munaasabooyinka ka mid ah wa kaanad waxay ahayd waalidatuhu hooyadii aanadaaka xilligaa xaamilan mid xaamilo ahoo bihi asaga bay uurkiisii qabtay fafaja'ahaa waxaa soo kediyo si kadaa u qabtay almakhaadu fooshi wahiya ayadoo fii daakhili alkacbati kacbada gudaheeda ku jirta kacbada daakhilkeeda meesha madow gudaheeda ayadoo ku jirtaa fooshii qabatay ee waxay ugu tala gashay ma ahayn falam tastadic maysan awoodin oo waxay keri weysay muqaadarataha inay isaga soo baxdo inay ka soo baxda kacbadii way awoodi weysay fajii'a lahaa waxaa loo keenay ayada binacin maqaar fa wadacad way ku dhashay mawluudiha mawluudkeedii calayhi maqaarkii dushiisa kaasaa loo dhigay kaasay ku dulfoolatay oo ay ku dhashay wa kaana dalika almawluud mawluudka kaa ah ee la dhalayna xakiim bin xasan buu ahaa bin khuwayn xakiim bin xasaan bin khuwaylid ayuu ahaa ninka daakilka kacbada lagu dhalay wahuwa asagu ibnu akhii um اlmu'miniin mu'miniinta hooyadood asaydatu khadiija binti khuwayladin radia allaahu canhaa ilaahay ha ka raadi noqda wa ardaahaa ilaahay khadiija ha raali geliye ibnu waxay ahayd walaalkeed wiil uu markaa dhalay wahwa ibnu akhii um اlmu'miniin um walaalkeed wiil uu dhalay buu markaa ahaa macnuhu waa sidaa ilaahay ha ka raalli noqda khadiijo ilaahayna ha raali geliye nasha'a waa kobcay waa barbaaray oo waa koray xakiim bin xasaan fii usratin usro iyo qoys ayuu ku dhex koray cariiqata nasabi nasabkoodu uu fog yahay macnaha nasabkoodu uu kariimo yahay uu fog yahay uu sarreeyo ayuu markaa ku dhex barbaaray cariidata najaah naadaadkooda iyo jaaha iyo sharafta ay leeyihiin cariidat aljaah jaaha iyo sharaftooduna ay ballaaran tahay waasicata haraa haddana hodan ah farahoodii hantidooduna ay waasic tahayo dad hantiilayaal ah usla noocaasuu ku koray wa kaana ilaa daalika intaa waxaa u sii dheeraa xakiim caaqilan inuu caaqil ahaa nin caaqil ah sariyan oo shariif ahoo faadilan fadli badan ayuu markaa ahaa ninka noocaasa fasawada waxaa madaxaystay oo madax ka dhigtay waxaa madaxeeyey oo u doortay madaxtinimana qowmuhu qoonkiisa wa anaatuu bihi waxay u doorteen mansiba alrafaadati rafaadada mansabkeeda iyo darajadeedii rafaadada waa suurida waayo waxaa la kala qayqaybsaday kacbe maka howlaha lagu qabto kacbada oo kale iyo asturkeeda dad baa qaatay zamzamka dad baa qaatay rafaadada waa mar allaala marka la soo sooraayey dadku markay yimaadaan ama ay soo galaan ama rifaadadee markay soo galaan niman xujay ah waa dadka raashinka iyo waxyaabaha iyo suuritaanka u diyaariya dadkaasaa loo doortay asaga fa kaana wuxuu ahaa yukhriju mid ka bixiya min maalihi اlkhaasa maalkiisa qaaska ah maa yufidu wax uu ku sooro bihi maaga almunqaطiciina kuwa sahaydu ay ka go'do oo min xujaaji bayt alxaraam اlxaraam xujayta ilaahay baydkiisa soo xajinaysa fi ljaahiliyati xilliga jaahiliga ah dadka ninkaasuu ahaa weliba maalkiisa waxa asaga khaaska u ahee milkida asaga u goonida ah ayuu ka soori jiray naayurfid wuxuu ku soora bihi maaga almunqaطiciina kuwa go'ay sahayda iyo cuntadu ay ka go'doo min xujaaji bayt اllaahi اlxaraam xujayta u soo xajinaysa beytka alleh xurmada leh fi ljaahiliya waqad kaana wuxuu ahaa xakiim wuxuu ahaa wuxuu la ahaa sidiiqan saaxiib xamiiman aad ugu dhow sidiiq xamiim ah ayuu lirasuuli illaahi rasuulka u ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh qablaa yubcata intaan la soo bixinin nebiga intaan nebinimo loo dooraninna sidiiq iyo saaxiib ayuu la ahaa fa huwa waa xakiima waa xakiim wain kaana haba ahaada akbara mid ka weyn min annebiyi alkariim nebiga sharafta leh bikhamsi sanawaatin shan sannadood waayo xakiim baa weynaa oo shan sano nebiga ka weynaa haba ahaatee saaxiib buu la ahaa ilaa laakiin yaraantaa ayadoo ay jirto nebiga uu ka yar yahay annahu kaana wuxuu ahaa ya'lafuhu miday soo jiidato nebiga ayuu la dumaayo ya'lif ayuu ahaa mid soo dhowayso ayuu ahaa nebiga dabeecadihiisa iyo khuluqdiisa iyo ayaa ninkii soo dhowaynayso waya'nasu bihi waa weheshan jiray wayartaaxu wuxuu ku irtaaxi jiray xakiim ilaa suxbatihi la saaxibitaankii la joogista iyo wa majaalisatihi la fadhigiisuu nebigu la fadhiya sala allahu calayh wasalam waayo nebiga in allaala intaan la soo dirin xataa wuxuu waa nin aad u dabeecad fiicanoo aan laga dhergin dadkuna aad bay markaa u jeclaayeen marka suxbadiisa iyo la fadhigiisa ayuu ku irtaaxi jiray la joogitaankiisa ayuu weheshan jiray wuxuuna ahaa mid alf ahoo aad u soo jiidatay nebiga dabeecadihiisa wa kaana rasuulu rasuulkuna wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam yubaadiluhu mid ugu bedela widdan biwiddin jacayl buu jacayl ugu bedeli jiray wa sadaaqatan bisadaaqatin saaxiibna saaxiibnimu ugu bedeli jiray yubaadiluhu mid u bedela widdan jacaylkiisa biwiddin jacaylka la mid ah suu u jeclaaduu nebigana isagana u jeclaaday saaxiibtinimadiisana bisadaaqatin sadaaqad iyo saaxiibtinimo uma ka bacdi jaaءad waxaa timid aasirat اlqurba baa timid qurbanimadii xarigeedii qaraabanimo xarigeediiba haddana soo gashay meesha fawafaqat waxay xoojisay abkaysay maa baynahumaa wixii u dhaxeeya nebiga iyo xakiim oo min cilaaqatin xiriir ahaa wadaalika arrintaana waxay noqotay xiina waktigii tasawaja uu guursaday annabiyu nebiga sal allahu calayhi wasalam min cammatihi eeddadii khadiijata binti khuwayladin xakiim oo ay saaxiib ahaayeen eeddadii ayuu haddana nebiga guursaday ayagoo saa saaxiibtinimo isugu dhowaa ayaa haddana qaraabanimo xarigeedii yimid macnaha oo waa la xidhidayo eeddadii wuu markaa guursaday rasuulka waxay adkaysay awaasiradaa qurbada ah maa baynahumaa wixii labadooda u dhexeeyo oo min calaaqatin calaaqad iyo xiriir ah wadaalika xiina tasawaja annebiyu waana xilligii rasuulka uu guursaday min cammatihi xakiim eeddadii khadiijata binti khuwayladin radia allaahu canha waqad tacjabu waqad tacjabu inaad la yaabtaa suuragal ah marka inaad yaabtaa xaqiiqo ah bacda kulli اladii kii kulligii dhammaantii kadib basaطnaahu laka aan kuu soo fidinay wixii aan soo caddaynay oo aan soo sheegnay kulligeed ka bacdi oo min calaaqati xakiimin xakiim calaaqadii uu la lahaa birasuuli rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam inaad la yaabtaa dhici kartaa idaa calimta haddaad ogaata anna xakiiman xakiim lam yuslim inuusan islaamin ilaa yowma alfatxi maalintii fatxu maka maahane nin saas nebiga ugu dhowaa oo haddana qaraabanimihii xidhiir iyo xidhir yimid oo rasuulka sal اlه wasalam ag fadhin jiray haddana inuusan soo islaamin maalintii fadxu maka xayثu meel uu ahaa qad nadaa miday dhaaftay ka tagtay calaa bacثati rasuuli rasuulka bacadiisii soo saaritaankiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa yasiidu wax ka badan calaa cishriina caaman labaatan sano labaatan sano soo saaritaankii nebiga wax ka badan ayadoo ay tagtay ayuu soo islaamay ninkaa markaad arrintaa maqasho waxaa suuragal ah inaad aad iyo aad ula yaabto faqad kaana wuxuu ahaa almadunnuuna sidii loo malaynahayey sida danniga ama malaha uu ahaa birajulin nin mili xakiim xakiim bin xazaam oo kale ah oo xabaahu allaahu ilaahay uu siiyey daalika alcaql caqligaa kaasaa alraajixa ee sarreeya oo wayasara lahu uu u fududeeyey tilka alqurbaa dhowaashada alqariibata ee dhow min annebiy nebiga xaggiisa alla uu ka siiyey min annebiyi salawaatu ullaahi calayhi an yakuuna inuu noqdaa yaab leh oo aan la filaynin awala almu'miniin waxay ahayd in badan sida loo malaynahaya an yakuuna nin noocaasa inuu ahaada awala almu'miniin mu'miniinta kuwa ugu horeeyey bihi rasuulka rumeeye almusadiqiin ee sadaqeey rumeeye lidacwatihi nebiga dacwadiisa almuhtadiin ku hanuunahaya bihadyihi hadyigiisa saa inuu ahaadaa la malaynahayey walaakinahaa laakiinse mashii'at اllaahi ilaahay mashii'adiisaa jirta ilaahay doonitaankiisaa mar kasta soconaya wamaa shaa allahu kaana wixii alla doona way ahaadaan subxaana wa tacaala wamaa lam yasha lam yakun wuxuusan alla dooninna ma noqdaan wa kamaa sidii nacjabu aan ula yaabannahay naxnu annagu min ta'ahuri islaami xakiim bin xasaan ta'ahurkii iyo dibdhicii ku dhacay islaamnimadii xakiim ibnu xisaam faqad kaana wuxuu ahaa yacjabu mid la yaaba huwa nafsuhu nafsadiisa min daalika arrintaa saan annagaba caawa ula yaabannahay yuu asaga laftiisa la yaabanaa xakiimka fahuwa maxaa yeelay asagu maa kaada ma sigin yadkhulu lislaam islaamku inuu soo galo oo yatadawaqu uu dhadhamiyo xalaawata aliimaani iimaanka xalaawadiisii macaankiisa xataa jacala ilaa uu guda gala yacdu inuu qaniino banaana nadami faraha qowmamada isla markii islaamnimada uu soo galay taduuq iyo dhadhan uu dhadhamiyo xalaawada iimaanka isla markii shalay iyo qoomamuu bilaabay ilaa uu qaniino banaana annadami qoomamada faraheeda calaa kulli laxadin uu u qoomamaynayo laxadaad walba iyo daqiiqad walbo qadaahaa tagtay ee uu ku qaatay min cumurihi cumrigiisa wahwa mushrikun asagoo ku shirki yeelay billaahi ilaahay oo yukadibu linabiyihi nebigiisana beeniyey xilli uu nebigii ilaahay soo dirayna uu beeninayo oo mukadib uu yahay beenisan rasuulka nebiga ee ilaahay uu soo diray shirkina uu ku suganyayo ilaahay u shariig yeelahayo laftigiisa wuu la yaabay xaaladda oo aad buu la yaabanaa laakiin wuxuu guda galay mar allaala markuu islaamo inuu nadaamoodo uu ka shallaayo calaa kulli laxda laxdad iyo daqiiqad walba qadaaha uu ku dhammaystay min cumurihi cumrigiisa wahuwa mushrikun billaahi mukadibun linabiyihi nebigiisana markaa inkirayoo beeninaya falaqad ra'aahu wuxuu arkay ibnahu wiilkiisii falaqad ra'aa wuu arkay u xakiim ibna wiilkiisiibaa arkay bacda islaamihi markuu xakiim islaamay ka bacdi asagoo yabkii oynaaya yaa canugiisii arkay faqaala wuxuu yidhi maa yabkiika yaabataa aabba maxaa kaa ooyinaaya aabba maxaa u oynaysaa buu yidhi qaala xakiim wuxuu yidhi umuurun kahiiratun umuur fara badan oo kullahaa dhammaantood ayaa abkaani iga ooynaya bunaya canugaygiiyo wiilkayga waxaa iga ooynaya umuuro fara badan dhammaantood taasaa markaa iga ooyninaya awaluhaa tan u horayso ay tahay bud'ulislaamiy islaamkayga dibdhiciisa habsaamitaankii islaamkayga uu habsaamay mimaa jacalanii mima uu kadib dhacay jacalanii iga yeeshay usbaqu in laygaga hormaro ilaa mawaaطina kafiiratin meelo fara badan saalixatin oo fiicfiican waayo aad baan islaamka uga ta'ahuray bodegii iyo islaamnimadaydii gaabitaankii ku yimid ee uu ka gaabiyey mima shay jacalanii iga dhigtay yusbaqu in laygaga hormaro oo laygaga dhaqo ilaa mawaatinin meelo kafiiratin fara badan saalixatin oo haddana fiicfiican xataa low annanii xatii haddaan anigu anfaqtu aan bixiyo mil alardi arlada muggeeda dahaban oo dahaba xataa haddaan maanta bixiyo lamaa balaqtu aanan gaari karin shay-an minhaa shay markaa ka mid ah waxyaabo fara badan oo muslimiintii iga horraysay abiibakar iyo cumar iyo raggii noocaas ahaa ay gaareen oo aan gaari waayo laygaga hormaray daahitaankii aan ka daahaa ka kowa waxyaabaan ka oynaayo ee haddaan xataa idhaahda ka daba tag oo inaan ka daba taga aan u bixiya mil alardi dahaban arlada muggeed oo dahab ah lamaa balaqtu aanan gaari karin shay-an minhaa shay markaa ka mid ah dumma intaa kadib in allaha ilaahay waa waxa labaadee iga oysiinaya ilaahay baa anjaani wuxuu i badbaadiyey uu i koriyey yowma badrin wa uxudin maalintii beder iyo uxud dhanka gaaladuu ka soo saftay laakiin wax dhibaato ma gaarna allaa badbaadiyey faqultu waxaan idhi yowma idin maalintaa fii nafsii nafsadayda waxaan ku idhi laa ansur u gargaari maayo u hiilin maayo bacda daalika maalintaa ka bacdi qurayshan qoraysh calaa rasuuli illaahi rasuulka ugama soo hiilinaayo marba haddii ilaahay i badbaadiyo anoo badqabaan ka soo baxay wallah aanan dib dambe quraysh ula soo safanaynin walaa akhruju mana baxaya min makkata maka inaanan ka soo baxaynin ayaa naftayda go'aan kula gaaroon kula sheekaystay famaa labistu maba daahinba an juristu in la ii jiiday ilaa nusrati qurayshin haddana qoraysh u gargaarkeeda jaran jiidintaan waxoogaa kadib mar allaala markii ay xaaladdu dhacdo isbedeshay waaba iloobo sidii la ii tashkiilinayey waxaan arkayba anuu qoraysh gacan siinaayo uma intaa ka bacdi innanii anigu kuntu waxaan ahaa kullamaa mar kastoo hamamtu aan damcay bilislaami islaamnimada inaan soo gala nadartu mid eega ilaa baqaayaa wixii baaqi ku noqday oo ku haray oo min rijaalaati quraysh qoraysh ragyaalkoodii ka mid ah lahum asnaanun asnaanna leh macnaha da'a raggii quraysheed oo da'da u saaxiibka ahaa iyo wa aqdaarun sharafna lahaa mutamasikiina oo ku dheggan oo haystaa bimaa hum calayhi waxa ay ayagu ku dul sugnaayeen dushiisa oo min amri aljaahiliyati amarkii ah jaahiliga ahaa mar kastoon damca inaan soo islaamo arrinta kale ka oysiinaysaa mar kastoo aan damca inaan soo islaamo waxaan fiirinayaa raggii quraysh u soo xaray oo waaweynaa oo da'da u saaxiibka ahaa sharafta iyo qadarinta mudnaa oo ku dheggan diinkii aabbayaalkooda fa akhtadii bihim waan ku dayanayay wa ajaarihim ayaga ayaan tixgelinayay marka ayaga tixgelintooda ayaa markaa ku socdayo waxaan ahaa mid ayaga qadariya oo qiimeeya xaq dhowra taasaa igu keliftay inaan markaa soo geli waayo taana arrimooyinka iga oysiyey ka mid tahay ee wayaalayta shallaytadeeyey annii lam afcal maxaan u sameeyey maxaan raggaa u raacay maxaan u tixgeliyey maxaan isaga soo islaami waayey macnuhu waa sida wayaalayta halaagaygii ama shallaytadaydiiya annii lam afcal anoon samayn ii fiicnaan lahayda famaa ahlakanaa manana halaagin ila اkhtidaa ku dayasho biaabaa'inaa wa kubaraa'ina aabbayaalkeen iyo odayaasheena aan ku dayanayna maahane wax kaloona halaagay ma jiro wax kaloona halaagayaa ma jira falima laabkii maxaan u ooyn waayey marka yaa bunaya canugaygiiyo waxaasoo wax laga ooya ma aha macnaha saasuu ula jeedaa wa kamaa sidii cajibnaa aan ula yaabnay naxnu annaga min ta'ahuri islaami xakiim bin xazaam xakiim ibni xizaam islaamnimadiisuu islaami lahaa dibdhiciisiisaan ula yaabnay iyo wa kamaa sidii kaana yacjabu asaga laftigiisa huwa uu ahaa nafsowna nafsadiisa mid la yaaban min daalika aydan arrintaas sidoo kale yaa fa ina الnabiy nebigana salawaatu اllaahi wasalaamuh calayh kaana wuxuu ahaa yacjabu mid la yaaban min rajulin nin lahu leh milu xilmi xakiim bin xasaam xilmiga iyo garaadka iyo caqliga xakiim ibni xisaam iyo wa fahmihi fahamkiisoo kale nin leh kayfa yakfa su uga qarsoonaanaya calayhi korkiisa alislaamu islaamka qiimaha badan wa kaana wuxuu ahaa yatamannaa lahu mid u tamaniya oo la jeclaysta nebiga lahu asaga iyo walinafari nafar waa koox alladiina kuwaasoo hum ayagu calaa shaakilatihi shaakiladiisa oo kale markaa ku socday macnaha ariiqadii xakiim ibni xasaam oo kale leh caqli iyo xilmi iyo dulqaad leh dad noocaas oo kalea wuxuu aa nebiga mid la jecel an yubaadiruu inay u soo degdegaan buu nebigu la tamaninahayay lana jeclaa ila adukhuuli soo gelitaanka fii diin illaahi ilaahay diinkiisa lasoo gala fa fi laylati alatii habeenkii sabaqad ka horaysay fatxa makkata maka furashadeedii qaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku yidhi inna bimakkata maka liarbacati nafarin shan nim afar nin baa ku jirta arba'u bihim aanan ula rabin arba'u bihim aan ula nacahayo arbau aanan ula rabin oo aan ula nacayo bihim ayaga can ishirki shirkiga wa arqabu lahum aan ula doonahayoon ula rabo inay qaataanoon ula jeclahay filislaami islaamnimada qiila waxaa loo yidhi waman hum yaa rasuul allah yay yihiin afartaa rasuulkii allow qaala cataab ibnu usayd kowdhe wa jubayr bin muطcim labadhe wa xakiim ibni xazaaq oo aan qisadiisa wadno iyo wa suhayl bin camr afartaa qofood jubeer bin mudcim waan soo tilmaanay waa ninkii sabab u noqday ileen waxshi markaan ka soo sheekaynaynay dilkii uu xamse dilay ninka ku guubaabaya buu ahaa jubeer bin mudcim saa darteed rasuulka naxariistiisa iyo naxariista islaamka uu leeyahay darteed wuxuu la jecel yahay ninkii noocaas ahaa ee waxshi soo taxriidiyey kuna soo guubaabiyey in xamse la dilo inuu la jeclaado rasuulka inuu islaamka soo galo waa jubayr bn mطcim xakiim ibn xazaam iyo suhayl ibn camr wa min fadli اllaahi fadliga ilaahay oo calayhim korkooda ahaadayna annahum aslamuu jamiican afartoodii way islaameen ilaahay fadligiisay ku islaameen wa min fadli اllaahi fadliga ilaahay oo calayhim korkooda ahaadayna waxaa ka mid ah annahum aslamuu jamiican afartoodiiba inay islaameen waxiina dakala markii uu soo galay alrasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi maka faatixan isagoo guulaystay oo furtay abaa waa diiday rasuulka ilaa an ilaa an yukarim inuu karaameeyo maahana xakiim bin xasaam fa amara wuxuu amray nebiga munaadiyahu dhawaaqihiisii an yunaadiya inuu u dhawaaqo ninkii iclaankii ogeysiiska bixinayay nebiga afhayeenka u ahaa inuu dhawaaqo ee uu qayliyo uu yidhaahda man shahida qofkii qira an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waanna muxammadan cabduhu warasuuluhu fahuwa aamin waa aamin waa inaan farna la saarin qofkii laa ilaaha ila allah yidhaahda waman jalasa qofkii iska fadhiista cinda alkacbati kacbada agteeda fa wadaca iska dhiga dhulka salaacaw hubkiisana fa huwa aamin yaan la taabanin waa aamini waman aklaqa qofkii xirta calayhi korkiisa baabuhu albaabkiisa intuu gurigiisa ku cararo albaabkiisa soo xirtana fa huwa aamin waa aamin ayaan la taabanin waman dakhala qofkii gala daara abi sufyaan abuu sufyaan daartiisii gurigiisa fahuwa aamin asaguna waa aamin waman dakhala daara xakiim bin xazaam fahuwa aamin xakiim ibn xazaam daartiisa ninkii galana waa aamin wa kaana daaru xakiim bin xazaam waxay ku tilay daartiisa fii asfali maka wa daara abi sufyaanna fii aclaaha meesha sare ninkii meesha hoose ka soo galana oo meeshaa degan inuu daartii xakiim galo ninka aclaayi meesha sare joogana inuu daartii abasufyaan galo xaaladaasuu nebigu iclaan ku bixiyey aslama wuu islaamay xakiim bin xasan islaaman islaam buu islaamay islaamnimo malaka hantay calayhi korkiisa lubbuhu caqligiisoo dhan wa aamana wuxuu rumeeyey iimaanan iimaan khaalada dheehay oo dhex galay damuhu dhiiggiisa wamaasaja ku dhehmay qalbuhu qalbigiisa dheehay oo saa ugu baraxsamay ayuu islaamay ayuu islaamay waaalaa wuxuu kula dhaartay calaa nafsihi nafsadiisa an yukafira inuu kafaaro guto can kulli mowqifin mowqif kasta oo waqafa wuu istaagay fi ljaahiliyati jaahiliga aw nafaqatin ama waxbixin iyo sadaqo anfaqaha uu ku bixiye fii cadaawati rasuuli rasuulka cadaawadiisa biamhaali amhaaliha labalaabkeeda inuu u kafaaro gudan doono wax allaala wuxuu ku bixiyey cadaawanimada nebiga inuu ku bixin doono nasrada nebiga sala allahu calayhi wasalam waqad bara waana ka dhabeeyey biqasmihi dhaartiisa wuu ku baarini ma falay min daalika arrintaa waxay tahay annahu asagoo aalati ilayhi markay u soo wareegtay daaru nadwati daartii lagu magacaabahayo daaru nadwa waa daar caan ah oo taariikhda islaamka ku qoran wahiya daaru daar bay ahayd cariiqatun aad u cariiqad ah macnaha fiican oo sharaf badan leh daatu taariiqin taariikh iyo magacna u saaxiib ah fa fiihaa daartaa gudaheedabaa kaanad waxay ahayd tacqidu miday ku qabsato qurayshun quraysh mu'tamaratihaa shirarkeeda fi ljaahiliya xilliga jaahiliga wa fiihaa daartaasay ijtamaca ku kulmi jireen saadatuhum raggooda saadadii wa kubaraa'ahum kuwooda waaweyn liya'tamiruu birasuuli illaahi in nebiga lagu shirqoola sal alla calayh wasalam maalintii ilaahay nebigiisa la shirqoolahayay daartaas ayay ku shireen xataa waatay taariikhdu tilmaantay inuu ka soo qayb galay ibliis maalintaa intuu shaal soo qaatay uu albaabka u soo garaacay baa la yidhi ay yidhaahdeen waayo xalbaabka garaacay ana shayqu najid buu yidhi oday reer najidaan ahay waxaan soo maqlay canugaan idin dhibay inaad ka tashanaysaane ma ii fasaxaysaan inaan imaado oo aan idinla soo fadhiista lacalla inaan ra'yi idinku biiriyaa laga yaabaaye xaabay dhaheen waa soo fadhiistay mar allaala markii ikhtiraaxaadkii la tuuranayo shirkii furmayo qof kasta uu fikradiisii keenay nin baa dhahay lugahay gacmahaan ka xirxirnay xabsi aan ku tuurno war caqli daradiisa fiiriya buu dhahay shaydaanka intuu soo hadlay ma waxaanaa ra'yi ah qofka agtiisa joogo wax u sheegaya wixii bannaankay imaanayaan waxaa dhici karta in dadkii o dhan islaamku ay qaataan kubaa yidhi haddaan masaafurina ka warramo magaaladaba aan ka bixino war waxaan ra'yi mee ra'yi kale keena buu yidhi ninka codmacaantiisa uma jeedaan iyo fasaaxadiisa iyo waxa uu wato bannaanka intuu tagaa dad badan rumayna markaasaa laydinsoo hujuumi doonaa war waxaan ra'yi mee ra'yi kale keena buu yidhi shaydaankii odee reer najid bay moodaan intaa kadib ayaa waxaa hadlay abujahal oo yidhi anigu waxaan dhihi lahaa dhallinyaro inta la keeno xoog badan oo qabiilooyinka dhan laga soo aruuriyo seefo af badan a loo dhiibay hal maraa ku wada dhuftaano reer bini cabdilmanaaf ma awoodi karaan nebiga dadkiisa inay la dagaalamaan qabiilooyin oo dhan laakiin waxay qasab ku noqonaysaa inay diyo qaataan haadaa huwa ra'yi buu dhahay ra'yi aan ra'yi ka dambayna waa kana odagana keenay dhinaahadi aadoo dhib badan buu ahaa saa darteed waa tii ilaahay jacalnaa min bayni aydiihim sadan asagoo aqnay albaabkiisaga soo baxay cali waa tii la siixiyey taariikh dheer bay markaa ahayd waid yamkuru bika aladiina waqti ay ku maqri faleen kuwii gaalada ah inay ku dilaan amay ku xiraan amay ku musaafuriyaan way maqri faleen ilaahayna wuu maqri fale wallaahu khayru lmaakiriin marka taasuu ilaah soo dejiyey marka maalintaasna gurigaasaa lagu shiray haddii gabar la mehrinaayo meeshaa lagu mehrinaayo haddii wax la samaynaayo daaru nadwa guri noocaas ah ayaa jiray oo markaa lahaa ayuu lahaa fa araada xakiim xakiim bin xazaam wuxuu doonay an yatakhalasa minha inuu ka farxashaba daartaasoo dhanba inuu ka takhalluso wakaأnnahu waxaad moodaa kaana inuu ahaa yuriidu mid doonaaya an yusdila inuu raariciyo sitaaran astur inuu ku raariciyo min annisyaani oo ilowsho ah calىa daalika almaadiya albaqiid waxaa carada badan ee xumaanta ah ee tegey inuu wax ilowsho ah sitaar inuu uga dhigo macnaha waxaa dhacay oo dhan baad moodaa guriga wuxuu ku samayn doono in wax laga iloobo waxaa dhibkee nebiga loo geysanayay iyo dhammaan wax la iloobo asturkeeda inuu sameeyo waka'nnahu wuxuu ah, waxaad moodaa kaana xakiim inuu ahaa yuriidu mid doonahayey an yusdila inuu ku soo raariciyo sitaaran min annisyaani ilowshaha asturkeeda calىa daalika almaadi waxaa tegey albaqiidi ee xanaaqa iyo carada badnaa inuu bal wax lagu iloobo uu sameeyo fabaacahaa daartii wuxuu ku iibiyey bimi'ati alfin boqol kun oo dirham ah faqaala lahu qaa'il ku hadlaayey oo min fityaani quraysh ka mida hadlo wuxuu yidhi laqad bicta waad gado waad iibisay mukramatu qurayshin makramatu quraysh baad iibisay qraysh meesheedii taariikhda ahaa mukramadii iyo karaamadii quraysh ayaad gaday yaa cami adeero qaala lahu xakiim wuxuu yidhi hayhaata hayhaata buu yidhi alla ma gedin hayhaata fogaa waay macnaha yaa bunaya wiilkaygiiyo iska daa inaan gaday mukramadii iyo wixii quraysh karaamadeedii ahaa ma aanan gedina hayhaata ha ka yaabin inaan iibiyey yaa banii canugaygiyo dahabat ilmakaarimu makaarimihii way baxeen way dhammaadeen kulluhaa dhammaantood dhammaan way baaba'een oo way baxeen waxii la karaamaynahay ay qorayshi karaamaynaysay kulli way dhammaadeen walam yabqa ma soo harin ila ataqwaa alla ka cabsi ma ahani waxa karaamada lagu gaaraya hadda wax kale ma aha ilaa karaamanu ilaa ilaahay in laga baqa ma ahane xataa waa tii qurayshi ku faani jirtay xujaydaan biyo siinaa timir iyo waxbaan siinaa waa waraabinaa xaramkaan degannahay moxamed annagaa ka fiican ajacaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraam kaman aamana billaahi war xaaji biyo la sii siiye iyo xaramkoo la deganaada miyaad kala mid dhigaysaa qof ilaah rumeeye subxaana wa tacaala saasaa marka alla ku soo dejiyey taqwadii baa hartay ee ilaahay aad ha looga cabsado wa innii anigu maa bictuhaa ma aanaan u iibinin daartaan ila ishtari inaan ku iibsado maahana biamanihaa amanteeda baytan guri oo fi ljannati jannada ku yaala guri jannada inaan ku iibsadaan ugu talagalay wa innii anigu ushhidukum waxaan markhaati idinkaga dhigayaa annanii anigu jacaltu inaan ku bixiyey famanahaa miraheeda fii sabiili illaahi caza wajalla war masaakiinta ha loo qaybiyo garoobadii agoommada ha loo qaybiyo dadka dhibaataysan ha loo qaybiyo kulligeed ilaahay baan u sadaqaystay subxaana wa tacaala wa xaja waa xajiyey xakiim bin xasaan bacda xasaan bacda islaamihi islaamnimadiisii ka bacdi fasaaqa wuxuu kaxeeyey amaama hortiisa mi'ata naaqatin boqol halaad ah boqol halaad ayuu kaxeeyey oo mujallalatin la cusleeyey bilafwaabi dhar lagu cusleeyey azaahiyati ee qurux badan uma ka bacdi naxarahaa wuu gowracay jamiicaha dhammaantooda wix allaala wixii boqolkii halaad ahaa taqaruban u dhowaasho ilallaahi ilaahay uu ugu dhowaanayo wa fii xajati ukhraa xajkiisii labaad waqafa waa istaagay min fii carafaatin carafaat buu istaagay wa macahu mi'atun boqol oo min cabiidihi addoommadiisaa la socday waa boqol addoon uu asagu lahaa waqad jacala wuu yeelay fii cunuqi kulli waaxidin mid kasta oo minhum boqolkoodii ka mid ah qoortiisa dawqan buu yeelay kuul oo min alfidati qalin ah naqasha calayhi lagu dul qoray cutaqaa'u lilaah waa kuwii ilaahay dartii loo xoreeyey caza wajalla can xakiim bin xasaamna uu markaa xoreeyey uma actaqahum jamiican dhammaantood haddana wuu xoreey waa xajkii labaad wa fii xajati ahaaliati xajkiisii saddexaad saaqa amaamahu hortiisa wuxuu ku soo kaxeeyey alfa shaatin kun eri ah nacam alfashaad ha ka shakinin haa waa run oo lama iloobina afkii kama dafin waa alfashaad waa kun ri ah wa araaqa wuu daadiyo wuxuu qubay damaha dhiiggeeda kullaha dhammaantood fii minan mina meesha la dheeye xajka wax lagu gowraco oo acama wuxuu quudiyey biluxumiya hilbahoodana fuqaraa'i almuslimiin muslimiinta dan yartoodii taqaruban lilaahi caza wajal asagoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacaala wa bacda gaswati xunayn dagaalkii xunayn markuu dhacay ka bacdi waa fadxu maka kadibe sa'ala xakiim ibnu xazaam rasuula allah rasuulku wuxuu weydiistay min alghanaa'imi haniimooyinkii wax laga siiyo faacطaahu rasuulku waa siiyey sal اllau alayه wasalam uma sa'ala oo usoo laabtay haddana wax kale isii faacطaahu waa ugu daray nebiga xataa balaqa ilaa ay gaartay maa akhadahu wixii uu qaatay mi'ata baciirin boqol rati bay markaa gaartay wa kaana yowmaidin maalintaana wuxuu aha xadiida islaamin mid islaamnimada ku xusub faqaala lahu rasuul markiisaa ay dhacday kadib baa nebigu darsi siiyey marka hore wuu weydiistay wuu tuugsaday nebigu ma ceyrinin mana canaananin ama wa ama saa'il falaa tanhar ka wax ku weydiista canaananin wixii hoostaada ugu yimido walaala waa baahane waxisiikuu uu kuiriya qabe ayuu qabaaye lama canaanto midka saa'ilka ah agoonta ha qahrin midka saa'ilkana ha canaananin war orod shaqaysa iyo waxaa ma haddaad haysa sii haddaad haysanna allahna arsuqa hadal fiican kula hadla sidaa darteed buu rasuulku mar allaala markuu ninkaa wax kasta siiyey darsi buu siiyey faqala lahu rasuul salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh yaa xakiim inna haada almaal war maalkan ma ujeedaa xun oo macaan yahay baa la yidhi khadiratun waana doog sideeba adduunka xoolihiisa waa macaan waana cagaar macaanka carabkaa jecel cagaarkan indhaha jecel labadana adduunkaa lagu soo kulmiyey ilaahayna waa idin dhex keenay khaliif buu idinkaga dhigay meeshiisaa ahayd asagoo raba inuu fiiriyo kayfa tacmalu saad u camal falaysaan xadiidku wuxuu ku daray fattaqu اdunya waاtaqu الnisaa adduunkana iska ilaaliya dumarkana iska ilaaliya ina haada maal xub khadira waa doog waa cagaar waana macaan faman akhadahu qofkii ku qaata bisaqaawati nafsin naf saqaawadeeda naf qanaceeda qofkii ku qaataa dadkii baad u tagtay dhibaata badan baa ku haysataa wax baad ugu tala gashay dhibka ku hay inaad isaga soo fujiso naf inaad ku qanciso iyo qanaceeda iyo dhib haysta inaad kaga qaado buurika lowfi waa loo barakaynayaa qofka waxaad dadka weydiisato xataa waa laguu barakaynayaa faman akhadahu qofkiisa ku qaata bisakhaawati nafsin naf damaceeda hanqaltaageeda ilan tuugsiga dad baa shaqo ka dhigtay subxii wayba u soo shaqo tagaanba qofay shaqadiisu waxay tahay maanta inuu soo dawarsado bengiga uu dhiga haddana subxii inuu soo baxo boqol dukaan iyo laba boqol dukaan baa u qoranoo min boqol hadduu ka helo haddana bengiga geeya haddana soo baxoo jeeg loo sameeyo laakiin ninkii xaaladdiisu saa noqoto oo nafta ee u qaata ashraafkeedii hanqaltaaggeeda lam yubaarik lahu fiihi loo barakayn maayo olol iyo qaac iyo dabluu ka qaada maahee faa'iide kale markaa ma laha wa kaana wuxuuna noqonayaa kaladii kii oo kale ya'kulu cunaayey walaa ashbacaan dhargey weel hoos ka duleelo waa ku shub adiga ku gurmaantoo dhan sideedaba tuugsigu aad buu dhib badaya walaalayaa qof kasta qofka kale intuu ka tuugsabadaa buu dhahay nebiga waa imaanayaa maalinta qiyaamaa soon wejigiisa gobol hiliba saarnayn muscata laxmi musca iyo cad hilib ah asan wejigiisa saarnayn waa si xaqiiq in loo dhaafoo la dhaho hilibkaa laga fiiqi doonaa qolaa tidhi qolaa waxay ku fasirtay maysiisuu ku imaanaaye sariig darrada xishood darrada mashaakilka dhibaatada ka muuqdausan awoodka inuu madax kor u soo qaado saa darteed buu rasuulku shaqada aad u ammaanay sal alla alah wasalam waraxadkiin intuu xarig qaato uu duurka tago uu wax soo guro ee uu iibiya uga khayr badan inuu dadka weyddiisto ha siiyaana ama ha u diidaane war qof allaala qofka gacan horsada oo aan dhibaatana ku kellifin buu dhahay nebiga waa jamro naar ah waa dhuxul naar ah ama ha qaata ama ha ka taga buu dhahay sal alla alah wasalam marka shaqadu qiimo badan bay leedaha walaalayaal xamaaligaa ka qiimo badan dhaamana ma xilligaana xameel noqona buu ku leeyahay xilligaa ma wax qaadaya xilligaa maan suuq fadhiisanaya maya waa sharaf iyo wanaag nebi daawuud weligii ma cuni ilaa wuxuu gacantiisa ku kasbaday maahane waa nebi daawuud calayhi asalaam xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamayaan khayrka iyo wanaagga saa darteed buu wuxuu la mid noqonayaa kaladii ya'kul walaa yashbac mid cunaaya oo aan dhargaynin walyaddu alculya gacanta sare khayrun way ka khayr badan tahay min alyaddi sufla gacanta hoose gacanta hoose waxaa ka khayr badan gacanta sare nimankii dadka tuugsanaya markii xadiiska loo akhriyey walyad اlculya khayru min yadi sufla marka loo soo dhiibo shilinka iyo loo soo dhiibo shanta shilin gacantooda intay kor mariyaan bay saa u qaadan jireen walyad اlculya khayru min yadi sufla taana wax suuragala ma aha mar walbaba gacanta wax bixisaa ama hoos ha marta ama kor ha martee ayadaa ah gacanta sare gacanta hoosena waa midda la siiyo kor bay ka keeni jireen waa xeelad iyo tab kaad walyad اlculya khayru min yadi sufla gacanteeda waa khayr badan waayo xadiid kale wuxuu ku fasiray yad اlculya waa munfiqada waa midda bixisaa yadda suflana waa akhidadii midda markaa qaadataa fama falamaa samica markuu maqlay xakiim bin xazaam dalika arrintaa min min arasuuli rasuulka xaggiisa calayhi الsalaaةu wasalaam qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulkii allow wاladii macbuudkii baan ku dhaartay bacahaka biاlxaqi xaqnimo kugu soo bixiyeye laa as'alu ma su'aalanayo axadan axadna bacdaka adi gadaashaa shay-an waxba walaa aakhudu ka qaadan maayo min axadin axad shay-an waxba xataa ufaariqa اddunyaa ilaa adduunkaan faaruqo ilaa aan dhinto ballantaasuu qaaday wabarra waa baari falay oo waa ka dhabeeyey xakiim biqasamihi dhaartiisa asdaqa albir baarinimo tan u run badan fa fii cahdi abi bakr abubakr waqtigiisa dacaahu wuxuu u yeehay asidiiq sidiiq akar wax ka badan min maratin hal mar wax ka badan mar walba adeeg baa loo dira war xakiimow kaalay war xakiim kaalay akar min mara yaahuda inuu qaato ama la siiyo caطaa'u siismadiisa min bayt اlmaali اmuslimiin baytulmaalka muslimiinta wixii uu ka lahaa war kaalay qaada faabaa waa diidaya yaahudahu inuu qaato walamaa aalat markay ku soo wareegtay alkhilaafa khilaafadii ila alfaaruuq dacaahu haddana wuxuu ugu yeeray ilaa akhdi caطaa'ihi siismadiisa inuu qaato faabaa waa diiday xakiim an ya'khuda minhu shaycan aydan sidoo kale inuu waxba ka qaato faqaama cumar waa istaagay fi nnaasi dadkii buu dhex istaagay wa qaala wuxuu yidhi ushhidukum waxaan markhaati idiin gelinayaa yaa macshara almuslimiin muslimiinteey annii anigu adcuu xakiiman xakiim inaan ugu yeeray ilىa akhdi caطaa'ihi suu u qaato wixii uu lahaa oo faya'ba uu diiday ogaada wadalla xakiim kadalika saasuu ku sugnaa lam ya'khud min axadi shayئan qofna waxba kama qaadanin xataa faaraqa alxayaa ilaa xayaatadii ay faaruqday ilaa dhimashadii ay u timid oo xayaatadii ay faaruqday saasuu xakiim ahaa way bannaan tahay qofka mar allaala marka dhibaatooyin ay ku yimaadaan inuu dadka wax weydiisan karo mucaamalada muslimiinta rasuulka sala allahu calayh wasalam dhowr jeer buu tilmaamay qofka inuu tuugsan karo inta ka soo hartayna markaa waa mamnuuc wadalla xakiim kadalika lam ya'khud min axadin shay-an xataa faaraqa alxayaa ilaa xayaatadii ay faaruqday meesha waxaan uga baxaynaa saxaabigii cajiibka badnaa waa xakiim bin xasaan waxaanu gelaynaa oo aan qaadanaynaa saxaabiga ku xiga waa cabbaad bin bishrin cabaad bin bishrin saxaabiga markaa lagu magacaabo alaaatun saddex oo min alansaari reer ansaar ka mid ah lam yakun muusan ahayn axadun axadna yasmuu